بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد باب الأفعال baabka ficilada gaar ahaan jawaasimta ayaynu ka bilaabaynaa culimo ficilada mudaaric waa la jasmiyaa saddex su'aalood oo qura ayaa lagu weydiinayaa waxyaabaha jasmiye waxa ka mida lam markaan idhaa lam yelid lam yelid saddexda su'aalood ee layga weydiin karaa waxa weeye jaasimka inaan ku tuso iyo majzuumka inaan ku tuso iyo calaamatul jasmaha inaan ku tuso waa saddex qodob ka wax jasminaya cashirkan aynu ku baran doonaa waa ka wax jasminaya iyo kala la iyo calaamatu calaamatuljasmaha intaa ayaynu ku baran doonaa biidni illaahi tacaala cashirkeennan waa jaasimka iyo majsuumka iyo calaamatuljasmaha jaasimka hadda lam yelid markaan idhaa ka wax jasminayaa waa lam majzuumka la jasminayaana waa yelid calaamatul-jasmuhuna waa sukuunka haddaba jaasimka waa laynaga rabaa majzuumkana waa laynaga rabaa calaamatuljasmahana waa laynaga rabaa saddexdaa qodob maalan jawaasimtu waa siddeed iyo toban buu sheikhu yidhi waljawaasimu kuwa wax jasmiyaa amaaniyata cashara waa siddeed iyo toban waxyaabaha wax jasmiyaa waa siddeed haddaynu tirinno oo kow iyo laba aynu nidhaa sagaaliyo toban bay noqonayaan sheekha waxaa la yidhi markaa sheekhu muxuu siddeed iyo toban baa jaasime inoo yidhi muxuu sagaaliyo toban u odhan waayey tiscata cashar waxaa lagaga jawaabay qofka laguma eedayn karo hadduu wax kuu ballan qaado wixii uu kuu ballan qaaday iyo dheeraadna uu ku siiyo haddaan ku idhaa kaali laba qalin baan ku siinaye oon saddex qalin ku siiyo maceeb bay igu tahay iyo dhaliil imisaanku yidhi waan ku siinayaa laba imisaanan ku siiyey saddex baan kus ceebigu maaha labada waxaa ceebta ihi qofku wuxuu kuu ballan qaaday inuu ka hoos maro weeyi haddaan ku laba qalin baan ku siinayo hal qalina aan ku siiyo kaasaa ceeba sheekhu wuxuu yidhi waxyaabaha ficilka mudaaric jasmiya waa siddeed iyo toban markuu siddeed iyo sheegay unbuu xabad sagaal iyo tobnaad inoogu daray dee qofka sheekha ee kitaab sharxaya hadduu doono afar buu kuu sheegi ilan qasab uguma ma odhan kartid ii dhammaystir baabkee eh. hadduu doono afar wax jasmiyuu kuu sheegi waa sax oo afartaasi way jasmiyaan dee hadduu doono toban buu kuu sheegi hadduu doono shan iyo toban buu kuu sheegi hadduu doono siddeed iyo toban buu kuu sheegi hadduu doonona sagaal iyo toban kolka sheekhu wuxuu damcay inuu siddeed iyo toban sheego markaasuu yidhi waljawaasibu amaaniyata cashara siddeed iyo tobankii markuu sheegay unbuu xagga dambe mid kale kaga sii daray culimmada qaar waxay yidhaahdeen jawaabtani waxa weeye waidaa ayaa ugu dambaysa oo fi shicri khaasatana waidaa jawaasimtu way isku cadcadfan yihiin oo markaan lam idhaa walamaadu lamtay ku cadfan tahay waidaada u dambaysa se uma arkaysiin jawaasimtan ka horaysa kuma xidhne eh amaaniyata tirada abay ku xidhan tahay kolkaas sheekhu wuxuu yidhi waljawaasimu waxyaabaha ficilka jasmiyaa amaaniyata waa sideed wa idaa iyo lafdiga idaaa ah. waa sideed iyo lafdiga idaaa ah. imisay noqonaysaa markaa sideed iyo idaa markaan ku idhaa sagaal waxyaabaha ficilka jasmiya waa sagaal qodob ugu horayn waa lam lam kelmadda lam ihi waxaa la yidhaha marka laga warbixinayo waa xarfu nafyin ficilka mudaaric way anfida xadadka ayay anfidaa inuu dhaco ayay diidaa waxaa la yidhaha wajasmin waxay jasminaysaana waa lafdiga ficilka waxaa la yidhaahdaa wa qalbin waxay qalbinaysaana waa zabanka iyo zabanka ayay qalbinaysaa wakhtisaasin bilmudaaric oo talow zabanka siday u qalbinaysaa waxay u qalbinaysaa hadduu mudaaric ahaa maadi ku macnayni hada sow ma aha yelidu wuu dhalayaa sow aha ama se yelidu wuu dhali doonaa sow ma aha haddaan lam ku darsado oon idhaahdo lam yelid maxay noqonaysaa lam yelid haddaan idhaa lam yelid haddaan idhaa dhali maayo ayay noqon lam yelid dhali maayo waxaynu dareemaynaa lam yelid dhali maayo noqonaysaa lam yelid dhali maayo cafwan ma dhalin baan doonaya lam yelid eh, ma dhalin ayay noqonaysaa lam yelid ma dhalin maadi ku macnayni haddaba lam yelid ma dhalin walam yuulad lamana dhalin walam yuulad lamana dhalin walam yuulad maxaynu odhan lama dhalin ayaynu odhanaynaa walam yuulad lama dhalin walam yuulad lama dhalin kolka lam yelid waa maxay qodobka koobaad lam yelid qodobkaan isticmaalaynaa waa maxay lam yelid lam yelid ma dhalin wey maadi baan ka dhigay oo sawga ficilku mudaarica maxaan maadi uga dhigay ficilka waxaan mudaaric maadi ugu macnaynayaa lamtanaa xarfu qalbinahoo zabankii mudaarica ahaa ayay u qalbinaysaa maadi zabankiibaa maadi noqonaya markaa lam waa xarfu nafyin wa jasmin wa qalbin wa ikhtisaasin bilmudaaric eeg isleeg afar qodob lamta ka qaado waa xarfu nafyin maxay anfidaa xadadka ayay anfidaa dhacdada ayay diidaysaa eeg lam xarfu nafyin wa jasmin maxay jasmisaa lafdiga ficilka ayay jasmisaa wa qalbin maxay qalbisaa zabanka maadiga ah ayay mudaaric u qalbisaa wakhtisaasin bilmudaaric mudaaric bayna u gooni tahayoo maadigana ma gasho amarkana ma gasho waa lam lama ah markaynu ka warbixinayno lam yalid ma dhalin walam yuulad lamana dhalin isagoo mudaarican haddana maadi ku macnaynaya haddaba ficilku hadduu yahay culima calaamatuljasmaha waan soo dhiganaye ficilku hadduu saxiixulaakhir yahay maxay ku samaynay lamtu markay ku biirto sukuun bay ku dariyo waa la sukuuninayaa lam yelid waa la sukuunin saxiixulaakhirka hadduu ficilku muctalulaakhir yahay muctalulaakhir hadduu yahay lamtu marka ay ku biirto maxay samayni xadfu xarfulcilla baa la samaynay yadcuu ballam ku dar yadcuu wow ku dhammaanay maaha cayn godan buu ku dhammaanay oo maxaan idhaahdaa lam yadcu yatii maxaan ku daraa haddana yatii lam baan ku darayaa maxaan odhanayaa lam yati yakhshaa maxaan odhanayaa yakhshaa lam yakhsha ayaan odhanayaa lam yakhsha walamaa lafdiga lama ka koobaad waa lam waana jaazim haddaba culimo jawaasimtan sagaaliyo tobanka ah waxaa loo qaybiyaa waxal ficilun jasmiya iyo wax laba ficil jasmiya lamtuma hal ficil bay jamisaa mise laba ficil bay jamisaa talow lamtu hal ficil weeye hal ficil ilaa calaa sabiili tabac mooyaane sida caadigaa hal ficil bay lamtu jamisaa ka labaad waa walama ereyga walamaa ah ayaa isna ficilka jasminaya hal ficilunbuuna jasmin lamaa af carabiga saddex macno ayay u soo aroortaa mar lamaad waa istifne oo ilaa oo kale weeye wain kullun lamaa jamiicu ladayna muxdaruun wain kullun lama ay ilaa jamiicun ladayna muxdaruun wax kastaa ma jiro hadduu jirana agta iyadaa la keeni buu ilaahay leeyahay lamaadu mar waa bimacnaa ila oo waa istisni soo reebid weeyi marna lamaada xiiniyaa la yidhaahdaayo waa xilligii wey sidii falamaa an jaaa albashiir bishaareeyuhu markuu yimid labadaa midna ficilka mudaaric ma jasmiso lamaadu hadday tahay istina soo reebid iyo lamaadu haddii ay tahay bimacnaa xiinin labadaasi ficilka ma jasmiyaan ficilka waxaa jasmiye lamaadu markay bimacnaa lam tahay markay nafyi iyo diido ay faa'iidaynayso ee lam oo kale ay tahay ayaa la odhanayaa ficilka mudaaric way jasmini lamaadu waa iyaduna xarfu nafyi oo waxbay diidaysaa ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi walamma yaduuquu cadaabi weli mayna dhadhaminin cadaabkayga buu ilaahay leeyahay walamaa yaduuquu weli mayna dhadhaminin cadaabi aniga cadaabkayga yaa wax jasminaya aayaddaa qur'aanka ah lamaa baa jasminaysa yaa la jasminayaa la jasmiyo waa ficilka mudaaric walamaa yaduuqu markaynu nidhaa yaa la jasminayaa yaduuquu ficilkaa mudaaric baa la jasminayaa away calaamatu ljasmihi yaduuquu waa xadfu nuun xadfu xarfulcilla ma aha waa xadfu nuun ilayn ficilku wuxuu ahaayo amsilatu lkhamsa buu ahaa amilatulkhamsana marka la jasminayo iyo marka la nasbinayaba xadfunuun baynu isku ogeyn walamaa yaduuquu cadaabi weli mayna dhadhaminin cadaabkayga buu ilaahay leeyahay haddaba culima waxa isweydiin u baahan lam iyo lama farqiga udhexeeya waa maxay lam iyo lama waxaa la yidhaahdaa kelmadda lamaa ihi lamta waxay kaga duwan tahay ilaa xilligan la hadlayo shayga la anfiyey ma imanin haddaan idhaa lamaa ajlis cala lkursi haddaan idhaa lama ajlis cala lkursi macnu waa maxay weli kursiga kumaan fadhiisanin weli kursiga kumaan fadhiisanin lama ajlis cala kursi kolka waxay ka dhigan tahay ilaa xilligan iyo saacadan aan hadlayo ma fadhiisan oo kursi wax layidhaha kumaan fadhiisan laakiin haddaan lam ku anfiyo oo lam ajlis cala lkursi haddaan idhaahdo waxa dhici kara xilligan aan hadlayo inaan fadhiyaba waxa aan diidanahayna shalay oo kale ayuu noqonaya lam ajlis cala alkursi shalay kumaanan fadhiisanba iska noqon kartaa kursi hadda haddase waan ku fadhiyaa laakiin lamaada lama ogola lamaada ilaa xilliga aad hadlayso lama ogolo oo ma dhicin sidaa darteed ereyga weli baa lagu macneeyaa weli lama ajlis weli ma fadhiisan weeyi weli ilaa xilligan aan hadlayo ma fadhiisanin waxaa kaloo farqi u ah oo lam iyo lamaa lagu kala gartaa haddii shayga lam lagu anfiyo lam haddii shayga lagu anfiyo oo nafigeega haddaan naafiga lam aynu ka dhigna ka xanfiyaya dib waan ka sugi karaa oo waxaan odhan karaa lam ajlis cala alkursiyi bal jalastu bacda saacatayn bal jalastu bacda saacatayn eegada lam ajlis baan maanan ku fadhiisan kursiga laba saacadood kadib baan ku fadhiistay baan idhi waa la ogol yahay sidaasoo kale laakiin haddaan lamaada aan wax ku anfiyo lama ogolo inaan dib ka sugo oo ma odhan karo lamaa ajlis cala alkursiyi bal jalastu ma odhan karo waa mamnuu lamaa ajlis cala alkursiy weli kursiga kuma fadhiisan ilaa xilligan aan hadlayo bal jalastu bacda saacatayn ma odhan karayo laba saacadood kadib baan fadhiistay ma odhan karayo oo af carabiba noqon mayso lamaadu hadaba culimo saddex isticmaal bay luqa alcarabiya ku timaadaa mar waa bimacnaa xiinin marna waa bimacnaa ilaa labadaasi waxba ma jasmiyaan marna waa bimacnaa lam oo nafyi bay faa'iidaysaa taa ayaa ficilka jasminaysa hadduu saxiix yahayna sukuun baa lagu jasmin hadduu muctal yahayna xadfu xarfulcila lagu jasmin haddii uu afcaalulkhamse yahayna xadfu nuun baa lagu jasmini wahaakada waxaa jira labaynu haynaa labadaa eri waa lam iyo lama labadaasiba hal ficilunbay jasmiyaane laba ficil maaha waxay jasmiyaan waxaa jira isla labadii uunoo hamsatulistifaam xagga hore laga mariyey lam maxaan ugu dhawaaqaya haddaan hamse xagga hore ka mariyo alam baan ugu dhawaaqayaa alam lamma maxaan ugu dhawaaqaya haddaan hamse xagga hore ka mariyo alamma baan ugu dhawaaqayaa alamma haddaba alam iyo alammaana hal hal ficilunbay jasminayaan kala tirin maayo eh waa lam iyo lamaadiioo hamsatul istifaam laga horraysiiyey alam alam nashrax laka sadraka alam nashrax miyaanaan waasicinin laka adiga dartaa sadraka laabtaada laabta miyaanaan ku waasiinin buu ilaahay leeyahay miyaanaan laabta kuu sharxin ama kuu waasicinin jawaabtu waa maxay nacam ha isku odhanine belaadhe nacam ha isku odhanin waa inaad bela oo kale tidhaahdaa ilay nacamtu waa maya eh haddii ereyga wax lagugu weydiiyey alam uu yahay ood nacam tidhaahda waa maya waa khatarba markaa alam nashrax laka sadraka miyaanaan laabta kuu waasiinin waa bela waa taasaa ah, waa nii waasicisay laakiin nacam haddaad tidhaahdo waa imaadan waasiin bay noqonaysa diidday noqonaysaa haddaba alam nashrax markaynu nidha yaa wax jasminaya ereyga wax jasminaya waa ereyge eeg alam ha odhanin hamsaha iska ilo waa istifaami yaa wax jasminaya lam wax jasminaya yaana la jasminaya alam nashrax markaynu leenahay nashrax baa la jasminaya oo ficil mudaarica saddexdee ficil mudaaric ma muctalba mise waa saxiix mise wa afcaal lkhamse waa saxiixu laakhir awey calaamatuljasmihi haddaba alam nashrax laka sadraka awey calaamatuljasmihi sukuun weeyi ka muuqda alam nashrax alamaaduna waa saasoo kaleo waxaad odhani alamaa uxsin ilayka war miyaanan sama kuu samaynin alamaa uxsin ilayka war miyaanan sama kuu samaynin haddaba alamaa uxsin marka aad leedahay ereyga wax jasminayaa mee alamaa uxsin waa la maada ka la jasminayaana mee waa uxsin calaamatuljasmuhuna muxuu noqonayaa waa sukuun ile waa saxiixulaakhire hadduu muctal ahaan lahaana xadfu xarfulcil aan ku dari lahayn hadduu amsilatulkhamse noqon lahaana xadfunuun baynu ka dhigi lahayn wa laamulamri laamka laamulamarka la yidhaah wa ducaa'i iyo laamka laamu ducaha la yidhaah laamkii yaraa ee caadiga ahaa aynu soo dhiganay magariis ayaa isna ficil mudaaric jasmiya ficilka mudaaric waa hal uun hal ficil mudaaric ayuu jasminayaa maaha laba ficil mudaaric hal ficil mudaaric ayuu laamkaasi jasmin ficilkaa mudaaric ama ha ahaada saxiix ama ha ahaada muctal ama ha ahaada amhilatu lkhamse hal ficil mudaaric ayuu laamku jasminayaa kolkaa hadduu saxiix yahayna sukuun baa lagu jasmin hadduu muctal yahayna xadfu xarfulcilaa lagu jasmin hadduu amhilatu lkhamse yahayna xadfunuun baa lagu jasmin maxaan odhanayaa laamkan markaan tusaalaynayo ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi liyunfiq duu sacatin min sacatihi liyunfiq ha bixiyo oo ha nafaqeeyo duu sacatin ka wusciga u saaxiibkiihi min sacatihi wuscigiisa waxa ka bixiyo liyunfiq duu sacatin min sacatihi haddaba liyunfiq markaynu isticmaalno ereyga wax jasminayaa waa laamka liyunfiq ku jira ka la jasminayaana waa yunfiq calaamatuljasmuhuna waa sukuunka nooca ficilkuna waa saxiixulaakhir weeyi liyunfiq duu saacatin min saacatihi haddii isagoo muctala aan tusaalaynayno waa liyaqdi rabbuka liyaqdi calayna rabbuka yaa maalik liyaqdi rabbuka haddaan liyaqdi idhaahdo ereyga wax jasminayaa waa laamka ka la jasminayaana waa yaqdi jasmuhuna waa xadwahiyelyaa ficilka noociisuna waa muctalka kii la odhan jiray liyaqdi haddaba laamkan ma laamul ba mise waa laamu duco sheekhu labadaba wuu israaciyey oo wuxuu yidhi wa laamulamri wa ducaa buu yidhi laamka laamulamarka la yidhaa iyo laamka laamuducaha la yidhaa buu yidhi laamkani ma laamulamarba mise laamkani waa laamuduco muxuu noqonayaa laamka halkan ku jira cid kaa sarraysa hadday kugula hadlayso laamkani waa laamulamar cidad ka sarrayso haddaad kula hadlaysana laamkani waa laamuduco cid simani hadday ku wada hadlaysana laamkan iltimaas baa la yidhaahdaa siday nimanka falaasifadu ay sheegeen maxaan ku idhi nin kaa sarreeya qof wax kaa sarreeya hadduu laamka kugula hadlayo waa laamulamar ee waa laamulamar buu noqonaya haddaad adigu mid kaa sarreeya kula hadlaysidna waa laamuduco hadii laba simani ay ku wada hadlayaana waa iltimaasoo codsi baa layidha laamka codsiga baa iltimaas waa codsi iminka maalan waxaynu qaadannay ilaahay baa inala hadlayo waxaa layna yidhi liyunfiq duu sacatin min saacati war hadduu ilaahay wax kuu dhiibay waxa lagu dhiibay wax ka bixi hadday hanti tahay waxaasi waa inaad hantidaada aad wax ka bixiso hadday aqoon iyo cilmi tahay waa inaad aqoontaada iyo cilmigaaga wax ka bixiso hadday caqli iyo aragti tahay waa inaad caqligaaga iyo aragtidaada wax ka bixiso haday xil iyo mansib tahay waa inaad xilkaaga iyo mansibkaaga wax ka bixiso hadday magac iyo jaah tahay waa inaad magacaaga iyo jaahaaga wax ka bixiso liyunfiq duu sacatin ilaahay ka uu u ballaadhiyey waa inuu ka bixiyaa min sacatihi wuscigan ilaahay siiyey waxaan laguu dhiibey ilan adigu iskama lihiida ilaahay baa kuu dhiibay war waxaan wax ka bixi baa lagu leeyahay liyunfiq duu sacatin min sacatihi haddaba ilaahay baa aayaddaa inagula hadlay innaga ayaana laynala hadlaya oo aayaddu innaga inala hadlaysaa laamkaasi ma amar ba oo laamul amar baynu nidhaa mise laamkaasi waa duco oo laamu duca baynu nidhaahnaa mise laamkaasi waa iltimaas maxaynu aayaddaa ku tilmaanaa waa laamul amar ilaahay oo ina amraya ayaa inala hadlay maalan ilaahay baad adigu la hadashay intaad fii aakhiri leyl kacday ood weysaysatay ood sujuudo ilaahay ad istidhi ugu dhawow iyo salaado xilligaa jawfu laylka ah ayaa adigoo gacmaha taagaya aad tidhi yaa rabbi litaqfir dunuubii jamiica ilaah waxaan kaa baryayaabaad tidhi inaad dembigoo dhan iga dhaafto litaqfir dunuubii jamiica haddaba litakfir dunuubii jamiican markaad ilaahay ku leedahay laamkaa aad isticmaalaysaa ma laamul amarbaa mise laamkaasi waa laamun duco mise waa iltimaas laamkaa laamul amar ma odhan kartid ma ilaahay miyaad amraysaa ilaahay ma amri kartid laamulamar ma odhanaysid laamkaa maxaynu odhanaynaa markaa litakfir dunuubi markaad leedahay waa laamu duco waa iska allabari uun weeye iltimaaskuna saaxiibkaa ayaad ku tidhi litunaawilnii qalamaka baa tidhi hor qalinkaaga iisi qalamaka dee duco ma oo ma beryaysid amarna ma aha oo ma amri karaysid waa saaxiibkaa waa maxay markaa codsi baa la iltimaas codsi baa la yidhahdaa haddaba waxaa la yidhi laamka laamulamarka ah iyo laamka laamuducaha ah iyo laamka laamul ih waa isku mid uune caqligaagaa kuu sheegaya cidda ay ku kala habboon tahay ma cid kaa sarraysaa ma cidaad ka sarraysaa ma cid kula simanbaa halkaasaad qiimayn kolkaa samaynaysaa laamkaa laamul amarka iyo waducaa sheekhu uu yidhi hal ficil ayuu jazmiyaa hal ficil laakiin laba ficil ma jazmiyo waa ka saddexaad markaa ka saddexaad weeyi laamulamri waducaa waxba ha kala saarin laamulamri iyo laamuduca waa isku laamuun walaa fi nahyi wa ducaa ka afraad waxa weeye laada naahiyada ah ee nahyiga ah ama laada ducaa'iyada ah ee ducada gasha laadu hadaba iyaduna marna nahyigay gasha oo waxbaa layskaga diidaa marna ducada ayay gasha oo allabariga ayay ku jirta ayay markaa dee wax baryaysid ayay gasha haddaba laada aynu odhanayno waa laa fi nahyi wa ducaa waa sidii laamka oo kaleo cid kaa sarraysaa hadday kugula hadlaysana laadaasi maxay noqoni cid kaa sarraysaa markay kugula hadlayso waa laadaasi waa laad waxaad odhanaysaa laaunahyi haddii cid kaa sarraysa aad kula hadlaysidna laadaasi maxay noqonaysaa laa fi ducaa baad odhanaysaa markaa laada waa isla laadii uun laakiin cidda aad kula hadlaysun baa la eegaya ma cidaad ka sarraysaad la hadlaysa waa nahyi markaa waxbaad u diidan tahay mise cid kaa sarraysaabaad la hadlaysa nahyi ma noqon kartee duco ayay noqonaysaa markaa bal tusaalahan ayla eeg rabbi ayaa amar ina siiye ayaa wax inoo diiday wuxuu ina yidhi ilaahay laa taqrabu salaata wa antum sukaara walaa taqrabu salaata war salaada ha u dhowaanina wa antum sukaara idinka oo sikhraansan idinkoo sikhraansan salaada ha u dhowaanina khamriga ilaahay ummadda markuu u diidayey dee diinteennu waa diin xikmadaysan weeye kiyay dadku khamriga cabbaan mar qura un albaabkayga lama xidhin aayaduhu si tadriijiya ayaa dadka loo soo dhowaynayey waxaa la lahaa faa'iidena way leedahay nafcina wuu ku jiraa maalinta dee dhibaatana way leedahay maalintaasay raggii wax garanayeen garteen ilaahay halkuu socdaa inay tahay ayo khamrigay in laysku diidan yahay markii ilaahay uu dhib iyo dheefba ku sheegay ay yidhahdeen dheefta qaado halkaasay rag badani iskaga daayeen markii lagu sheegay dheef iyo dhibba khamriga halkaasay kaga tawaqufeen waxaanad garanaysaa qaacidada soomaalidu ay odhan jireen maxay ahay waa colay iyo waa nabaday haddii aad maqasho maxayga raac bay odhan jireen waa colayda raac bay odhan jireen waxay odhan jireen war samadaayo xumo faallee bay yidhaahdeen bal horta samaha halkan dhigo laakiin xumo ka soo qaad inuu meesha xumo yimid sidee wax loo xallin karaa kolkaa waxa wey waa nafci iyoiyo madaraba markii lagu sheegay ayay rag badan yidha war bal nafcigeegu haynoo jooge horta dhibkayga aynu iska ilaalino ilan qaaciido idiloo fiqhigu ku dulbinaysan yahay baaba jirta oo la yidhaha jalbulmasaalix maxaa dafculmadara iyo jalbulmasaalix keebaa la horraysiin jiray ma dafculmadara muqadam min jalbi lmasaalix baan idha mise jalbulmasaalix muqadam min dafci lmadara baan idha qaacida fiqhiya jaliila aad iyo aad u idil bay noqon kartaa qaacidadaasi akar wallahi min darsi way noqon kartaa waa qaacido kuliyi ah axkaam aad iyo aad ay ka hoos baxaan kolkaa dhibaatada ayay qaateen in layska ilaaliyo dhibaatada ayay qaateen in layska ilaaliyo markii ilaahay khayrna wanaagna ku sheegay xumana ku sheegay qaacido kaloo fiqiya ayaa jirta oo tidhaahda ida jtamaca alxalaalu waalxaaraam ulliba alxaaraam bal u fiirsa qaacidadan ida jtamaca alxalaalu waalxaaraam hadday xalaal iyo xaaraani meel isugu yimaadiin yaa la xoojiyaa ulliba xaaraanun baa laga soo wada qaadaa hadda hadduu nin yidhaa ka waran shan hablood baan mar qura wada guursan kelima waaxida ayaan shan hablood ku wada meersan hadduu yidhaa maxaynu ka yeelaynaa eeg waxaa halkaa ku kulmay xalaal iyo xaaraan xalaashu waa maxay afar inuu guursadaa mayna xalaal u ahayn ya afar inuu guursadaa way u bannaanayd xabadda shanaadna xaaraan bay ka ahayd haddaba hadduu tartiib u kala horraysiiyo ta u dambaysaa meesha ka bixi lahayde mar qura ee godaad baa soo horjoogsada wuxuu yidhi afar heblaayo heblaayo heblaayo heblaayo heblaayo afartaaba waxaan kuugu meheriyey konton graam oo dahaba eh, shantaaba waxaan kuugu meheriyey konton graam oo dahaba hal qabuul baa looga baahan yahay shantoodaba anna kontonkii baan ku aqbalay buu yidhi shantoodaba markuu yidhi tuu horraysiiyey teebuuse dambaysiiyey eeg shantii afarunbaa loo ogolaayo diintuu u ogolayd xabadna looma ogolay lama kala garanayo war shantaba ka kac miyaan la odhanaynin shantiima waxbaa loo soo kala reebreebi mise shantaba waa laga xidhaya albaabkooga shantaba waa laga eeg shaaha yare halkaa yaalla hadday kaadi ku duusho ma waxaynu nidhaahnaa ha waynu iska cabbaynaa shaahaa badan baynu nidhaahnaa miseeg waa xalaal iyo xaaraan kulmay sow maaha idajtamaca alxalaal walxaaraan gulliba alxaaraam sow maaha xaaraanta ha la xoojiyo waa xaaraanta ha xoojiyo weey waad iskaga tegaysaa markaa baloodhkaaga iyo saaxiibkaa baloodhkiisa hadduu geed yari ka baxo oo maasha allah timira ma cunaysaa timirta inta xaggaagu xalaal bay ku ahayd inta kaa sii waa baloodhka kale war geedkao dhan ka tawaquf ilaa inta heshiis laga gaadhayo waa balukaadi haddii nin gaal nin muslimi midiinta ay qaadaan wan yaroo halkan taagan ay wada gowracaan ka waran wan yaroo halkan taagan ayay wadiyagaaba lahaa wankiibay wada gowraceen waa muslim iyo gaal inta muslimku miyayna xalaal ka dhigaynin gowraca ilaalaal dabiixatulmuslim xalaal bay ahayde inta gaalkuna mayna xaaraan ka dhigaynin wankaa maxaynu ka yeeli markaa ida ijtamaca alxalaal waalxaaraam hulliba alxaaraam eeg qaacida fikhiya muhima jiddan kolkaa aayadan qur'aankaa ah, rabbi markuu soo dejiye khamrada ilaahay uu labadaa ku sheegay ayay rag badani xagga kale xoojiyeen markaas halkaa iska dhigeen waxaa ka dambeeyey xilliga salaada in si qadcana laynooga joojiyaba aayadana maxalushaahidkeennu waa tan walaa taqrabu salaata wa antum sukaara walaa taqrabuu ha u dhowaanina asalaata salaad ha u dhowaanina wa antum sukaara idinkoo sikhraansan xilliga aad sikhraanka tahay salaad ma tukan kartid baa lagu yidhi kolka xilliyada salaaduhu soo dhow yihiin ayaa khamrigii markaana la joojiyey waad aragtaa in baashii loo soo socda soo maaha waxaad eegtaa aayadii si kulliyan a loogu xarimayna dee waa aayaddaynu garanayne fahal antum muntahuun ilaahay war ma iska daynaysiin baashaa wee qurune waxaan doonaynaa walaa taqrabu salaata yaa wax jasminaya halka aayadda ah walaa taqrabu salaata yaa wax jasminaya walaa taqrabu salaata laa ayaa wax jasminaysa yaana la jasminayaa walaa taqrabu salaata marka aan doonayno taqrabu baa la jasminaya yaa calaamatuljasmaa haddaba walaa taqrabu salaata markaynu nidh aaway calaamatuljasmihi waa xadfu nuun ilan waa afcaalulhamsi ama amhilatulkhamsi eh haddaba culima waxaan doonaynaa maadaamuu xadfunuunu yahay laadan bal hadda eega walaa taqrabu laadaasi ma laafi ducaaba mise waa laafi nahyi labadaa waa midkee waa laafinaahi waayo ilaahay oo inaga sarreeya ayaa inala hadlaya adigu haddaba ilaahay markaad la hadlaysa ka waran rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiinaa aw akhda'naa baa tidhi rabbanaa rabbigayow laa tu'aakhidnaa ha qaban in nasiinaa haddii aanu ilowno ow akhda'naa ama se abangefnaba laa tu'aakhidna ha noo qaban ilaahow ha qaban waxyaabaha aanu samaynayno eenu ilowshaha ku samaynayno ama dee khada'a aanu ku samaynayno iyo haddaba markaa laa tuaakhidna aynu nidha yaa wax jasminaya laabaa wax jasminaysa laa tuaakhidna laadaasa jasminaysa yaana la jasminayaa laa tuaakhid markaynu nidhaahno tuaakhid oo daalka ku jooga ayaa la jasminayaa calaamatljasmihiisuna waa ayo laa tuaakhid markaynu nidha calaamatljasmuhu waa asukuni waa saxiixulaakhire laadan haddaba maxaynu ku tilmaanaa ma laa fi ducaa baynu nidhaahnaa mise laa fi nahyi baynu nidhaahnaa ekade ilaahay baynu la hadlaynaa markaasaynu ilaahay ku leenahay laa tu'aakhidna ilaahow ha noo qabanin baan leenahay laadaasi maxay noqotay waa ducaa'iyo wey laa fi ducaa wey ilaahay waxba kama nahiyi kartid miskiin baa tahaye waad baryaysaa haddaba laa iltimaasiyana waa in la helo laa codsiya waa in la helo saaxiibka ayaati laa tatakalamana fi lmasjid wara ku hadlin masaajidka de waa codsi kamana awood badnid kaamana awood badnee waa codsi uun markaa laa tatakalamana fi masjid ama laa tatakalam fi lmasjid ad leedahay lafdiga laa weeyi oo fi nahyi nahyiga ku dhex sugan wa ducaa'i iyo ducada ku dhex sugan culimo waxaad ogaatiin halkaa waxaan ku soo aragnay afar erey oo mid kastaaba hal ficil uu jasmiyo afartuba waa xuruuf laakiin afartuba waa maxay baynu nidhi afartuba waa xuruuf haddaynu si kale u dhigno sideed erey ayaynu soo marnay sideed erey oo mid kastiba hal ficil uu jasmiyo eeg afar markaan ku leeyahay xaggeen ka tirinaya ka koobaad waa lam ka labaadna waa lamma alam iyo alamma iska dhaaf ilan waa lamtii hore iyo lamaadii unu hamsatulistifaam dusha laga mariyeye ka saddexaad waa laamulamri wa ducaa ka afraadna waa laafi nahyi wa ducaa afartaa eray ayaynu soo marnay haddii aynu ka dhignana waxaad u tirinaysaa lam waa kow lamaaduna waa laba alam waa saddex alammaaduna waa afar laamulamar waa shan laamu ducaa waa lix laafi nahyi waa toddoba laafi ducaana waa sideed inta badan culimmada kitaabka sharaxdayna lix bay ka dhigaan waxyaabaha hal ficil jasmiya waa lix bay ku odhanayaan lixdaa waxay ka keeneen lam iyo lammaan waa laba alam iyo alammaana iska tirsabay bay ku leeyihiin waa afar laada laakiin halaamka ha kala tirsan laamul amri wa ducaa shan ka dhig laa fi nahyi wa ducaana ku lixee laamka iyo laada ha kala qaadin laakiin lam iyo alam kala qaad lamma iyo alammaana kala qaad haddaba lixdaa erey ama sideeddaa erey ama afartaa erey ayaa hal ficil mudaaric jasmiya intuba waa wada xaraf ismi iyo ficil toona maaha waxaa jira waxyaabo laba ficil iyagu jasmiya laba ficil haddii laba ficil ayna meesha oolin suurtagal ma aha sinaba suurtagalku ma aha haddayna laba ficil meesha oolin inay kuwani jasmiyaan in baa u horaysa in ereyga in ah, laba ficil ayay jasmini iyadu in baa laba ficil jasminaysa waa in maxaynu nidhaahnaa in markaan tusaalaynayno iyadoo laba ficil jasminaysa waxaynu odhanaynaa in tajlis filmasjidi war haddaad masaajidka dhex fadhiisato tarbax waabad macaashiba in tajlis fi lmasjidi tanam ama waad macaashi ama waad hanimaysan in tajlis fi lmasjidi tanam aaway ereyga labada ficil jasminaya halkaa in tajlis fi lmasjidi tanam baan ku labada ficil jasminaya waa ereyge waa in aaway ficlu shardigiina waa tajlis calaamatuljasmihiisu muxuu noqday sukuun weeye calaamatuljasmuhu ile waa saxiixulaakhire aaway jawaabkiina in tajlis fi lmasjidi taghnam baan ku idhi waa taghnam haddaba taghnam waa jawaabkiiye calaamatuljasmihiisu waa sukuun laba saxiixulaakhir bay qaadatay intaasi in waa xaraf waa if oo kale ereygii if ingiriisiga la odhan jiray oo kale weeyi waynu garanaynaa inuu laba tenis u baahnaan jiray soo soo kolka in waa xarafo iyaduna sidiioo kale ayayna jumlo qura ugu kaaftoomaynin ama ficil qura ugu kaaftoomi mayso in tajlis fi suuqi in tajlis fi lmasjidi haddaad masaajidka dhex fadhiisato taqnam waad qaniimaysan waxaa inoogu ereygaa in ah intaanan ka bixin waa laysku waafaqsan yahay inay xaraf tahay ereyga in eh, inay xaraf tahay waa laysku waafaqsan yahay oo in waa xaraf ogow haddaba in inayna ismina ahayn ficilna ahayn kelmadda labaad wain wamaa buu ina yidhi wamaa id maadii miyuu ka tegey xagga dambu ku sheegay wain wamaa kelmadda maa ihi iyadu waa ismi laba ficil bayna jasminaysaa waana ismi maadu waa ismi oo laba ficil bay jasmini waxaynu odhanaynaa wamaa tafalu min khayrin yaclamhu allah wamaa tafcaluu waxa aad samaysiin oo min khayrin khayr ah yaclamhu llah ilaahay baa u cilmi leh ereyga labada ficil jasminaya waa ereyge wamaa tafcaluu min khayrin yaclamhu llah maabaa laba ficil jasminaya awey ficilka koobaad ee ficlu shardigaihi tafcaluu weeyaan calaamatuljasmihiisuna waa maxay xadfu nuun wey waa afcaalu khamse jawaabkiina mee wamaa tafcalu min khayrin yaclamhu llah waa yaclam oo miimka ku jooga yaclamhu hada hamoodin waa yaclam oo miimka ku jooga calaamatuljasmihina muxuu noqonayaa yaclam sukuunka ayuu noqonayaa da saddexaad waa man maadaa horta waxaan caqliga lahayn baa inta badan loo isticmaalaa waa man manna wixii caqlile baa loo isticmaalaa laba ficilna way jasminaysaa ilaahay wuxuu yidhi waman eh, yacmal mihqaala daratin khayran yarahu buu yidhi waman yacmal ninka sameeya mihqaala daratin wax yar waxa ugu yar ninka sameeya khayran oo khayr ah yarahu arki doonaa mihqaalu dara daafi wax eg oo khayra qofku hadduu sameeyo wuu arki doonaa waxaan doonaynaa bal hada u fiirso waman yafcal mihqaala daratin khayran yara ereyga labada ficil jasminayaa waa ereygee waman mantaa weeyi away ficlu shardiga la jasminayaana waa yacmal ee yacmal calaamatuljasmihiisiina mee waa sukunile waa saxiixul aakhire away jawaabkii haddaba waman yacmal mihqaala daratin khayran yarahu ee yara yara wey yara kelmaddan yaraa ayay arday badani ku dawakheen arday badan ayaa ku dawaqday waman yacmal miqaala daratin khayran yarahu yarahu yarahu hada ha eegin hadu waa damiire ficilku yaro oo ra'daa buu ku joogaa waa calaamatuljasmi waa xadfu xarfulcilla wahiya alif alif baa meesha ka maqan oo yaraa bu ahaa yaraa ama taraa walow taraa alif baa ra'da ka dambayn jiray yarahu baa alifkii baa la jaray xadfu xarfulcilla culimaka ka afraad waa mahmaa mahmaada waa laysku khilaafsan yahay ismi iyo ficili midkay tahay ismi iyo xaraf midkay tahay ismi iyo xaraf midkay tahay baa laysku khilaafay mahmaada laakiin cala alasax mahmaadu waa ismi laba ficil bayna jasminaysaa aayaddan qur'aankaa u fiirso mahmaa ta'tinaa bihi min aayatin litasxaranaa biha famaa naxnu laka bimuminiin wax kastood noola timaadid mahmaa ta'tinaa bihi min aaya oo aayad iyo calaamad ah litasxaranaa biha waa iyaga fahamkoogii khaldanaa si aad noogu sixirto ayaad aayadaha noogu keenaysaaye famaa naxnu laka bimuminiin anagu kolley ku rumayn mayna bay yidhahdeen aayadahana ku rumayn mayna bay yidhahdeen ilain waa sixir waxaniye eh. waa fikirkoogii khaldanaa iyo fahamkoogii xumaa dartii haddaba mahmaa ta'tinaa markaynu nidho aawa ereyga jaazimka ee wax jasminaya ereyga jaazimka ee wax jasminaya waa mahma away ficilka koobaad ee ficlu shardiga ah waa tati oo tada ku jooga tati oo ta'da ku jooga tatina naada ka tag mahmaa tatina waa tati calaamatuljasmihi meema haddaba tati waa xadfu xarfulcila wahiyalyaa ya baa meesha ka maqan waalkasratu qablahaa daalatun calayha aaway jawaabkiina wa wixii fa'da ka dambeeya mahmaa ta'tinaa bihi min aayatin litasxaranaa biha famaa naxnu laka bimuminiin fama fadaa waxa ka dambeeyo oo dhan ayaa jawaabo kitaabkeennan ajruumiguwuu ka aamusay jawaabku markuu fada qaadanayo toddoba jeer buu jawaabku fa qaataa laakiin keenani wuu ka aamusee kii hore ayaynu ku soo dhigannay kuwa dambana insha alla waan ku gaari doonaa wa idma waa kelmadda idmaa ah ereygan idmaihi waa murakab ereyga ida ahaan jiray ereyga maaana waa la garanayaayo de waa ziyaado waa lagu soo ziyaadiyey haddaba idma markaynu soo qaadanno ma ismibaa mise waa xaraf waa mas'ala khilaafiya waxaa la yidhi cala marka la rabo idmaadu waa xaraf cala alasax markaynu qaadanno idmaadu waa xaraf laba ficil bay jasminaysaa mujaradu rabti oo quray faa'iidaysaa laba shay waa isku xidhid oo qura ayay sidii in meel kastoo in aad gelin karto idmaadana waad gelin kartaa maxaad odhanaysaa idma tajlis fi lmasjid tusaalihii inaan ku soo dhigannay oo kaluun id maa eh, tattaqi llaaha war ilaahay haddaad ka baqdo tafuz fi dunya walaaakhira adduun iyo aakhiraba waad guulaysani idmaa tattaqi llaaha ereyga labada ficil jasminaya waa idma ficlu shardigiisu waa tattaqi oo qaafka ku jooga kasrisan qaafka kasrisan buu ku joogaa waayo ficilkana muctalun bilya ahaayo calaamatljasmi waa xadfu xarfulcila wahiya lyaa waalkasratu qablaha daalatun calayha idma tattaqi llaaha tafuz fi dunya waalaakhira jawaabkii waa tafuz waa saxiixulaakhir calaamatuljasmuhuna waa sukuunka wa ayun kelmadda ayun a weeye ayun laba ficil bay iyaduna jasmisaa waxaan ku odhanayaa aya kitaabin taqra tastafid minhu aya kitaabin taqra kitaab alla kitaabka aad akhrido tastafid minhu wuxuunbaad ka faa'iidaysan intuu dooni ha la egaade eh kitaabka aad akhrido wuxuunbaad ka faa'iidaysan aya kitaab alla kitaabka aad akhrido tastafid minhu wuxuunbaad ka faa'iidaysan ereyga hadaba wax jasminayaa waa ayu waana ismi iyadu ficlu shardigeegu waa taqra waa saxiixulaakhir oo calaamatljasmuhu waa sukuunka jawaabkuna waa tastafid tastafid calaamatuljasmihiisuna waa sukuunka wa mataa weeyi kelmadda mataaah mataa waa ismi laba ficil bayna jasminaysaa mataa iyadoo ismiya ayay laba ficil waxaad odhanaysaa maalan mataa tajtahid tanjax mar kasta oo dadaasho waad guulaysani mataa tajtahid tanjax erayga labada ficil jasminaya waa mataa ficlu shardigiisu waa tajtahid calaamatljasmihiisuna waa sukuunka jawaabkuna waa tanjax weeyi wa ayaana kelmadda ayana weeye ayaana ayaana waa ismi laba ficil bayna jasminaysaa ayana maa tacdil bihi riixu tanzil lax dhukan ayuu gabayaagu ka sheekaynayay ayaana ma tacdil bihi riixu tanzil dhukanidu waa dhagaha neefkaoo yaryaraada dhaguhu markay gaagaabtaanee yaryaraadaane ilaa xad yaryaraadaan dabaysha iyo roobka uma adkaysan kara neefkaasi waayo hadday laakiin dhaguhu dhaadheeraadaan sida kuwa dameerka oo kale ama ay laadlaadsamaanba dabayshuna ma geli karto roobkuna wax ma yeeli karo waxale wax mushkilada male haddaba waxaan ayaana ah, ninkaa laxda dhukan ka warramaya wuxuu leeyahy laxdan dhukani xaggay dabayshu ka timaado uma jeedsan karto kolba xaggay dabayshu u leexisunbay ula leexataa ilan way dhukantay way dhegayar tahay ayaana maa tacdil bihi riixu tanzil xagga u leexiso dabayshuba way u leexanaysaa buu yidhi ereyga labada ficil jasminaya waa ayaana ficlu shardigeegu waa tacdil calaamatljasmuhuna waa sukuunka jawaabkuna waa tanzil calaamatuljasmuhuna waa sukuunka eyna weeyaan eyna waa ismi laba ficil buuna jasminayaa waxa weeye aayadda qur'aanka ah oo kale ilaahay wuxuu ku yidhi aynamaa takuunuu ya'tii bikum ullah meel kastooda haatiinba ilaahay baa idin keeni doona waad soo dhimanaya oo ilaahay baa ku keenaya aynamaa takuunuu ya'tii bikum ullah ereyga labada ficil jasminaya waa ayna ficlu shardigeegu waa takuunuu calaamatuljasmuhu waa xadfu nuun ile waa afcaalulkhamsi eh jawaabkiina aynamaa takuunuu ya'tii bikum ullah waa ya'ti ya'tii calaamatuljasmigeegu waa xadfu xarfulcilla wahiya lyaa anna kelmadda anna a weeyi ta kalena anna ihi isna laba ficil ayuu jasminayaa annaa tusaafir tajid asdiqaa'a meel ag dhinac kastood u safartaba saaxiibaad ka heli baan ku idhi annaa tusaafir tajid asdiqaa'a dhinac kastood u safarto saaxiibaad ka heli ereyga labada ficil jasminaya waa anna ficlu shardiguna waa tusaafir calaamatljasmuhuna waa sukuun ilan waa saxiixulaakhire jawaabkuna waa tajid asdiqaa'a tajid weeyaan calaamatljasmuhuna waa sukuun sidoo kale xayumaa baynu haddana ku daraynaa xayumaa ereyga xayumaa markaynu doonayno inaan qaadanno waa erey daraf faa'iideeya oo daraf weeyaan daraf makaan welibana xayumaa tajlis ajlis macaka meel kastood fadhiisato waan kula fadhiisan xayumaa tajlis ajlis macaka meel kastood fadhiisato anna kula fadhiisan ka labada ficil jasminaya waa xayumaa ficlu shardigu waa tajlis calaamatljasmuhu waa sukuunka jawaabkuna waa ajlis kayfamaa kayfama baa lamida kayfama tucaamil nnaasa yucaamiluuka si alla sidaa dadka ula dhaqanto unbay iyana kuula dhaqmi sidaa dadka ula dhaqanto unbay iyaguba kuula dhaqmi doonaan haddaad dadka afka u kala qaado oo dadka cayidooda aad u miisto adna waa lagu miisi un ilain adna ceeb baad leedahay dadkuna indhay leeyihiin hadaba kayfama tucaamil nnaasa yucaamiluuka kolba sida dadka aduu ula dhaqanto unba adna lagula dhaqmi doonaa ereyga labada ficil jasminayaa waa ereyge waa kayfama kayfama laba ficil buu kayfama ay jasminaysaa ficlu shardiguna waa kee waa kayfama waa tucaamil ereyga tucaamil waa ficlu shardigii calaamatljasmiyituna waa asukuun almuqadar wa xurika bilkasri liltiqaa'i saakinayn away jawaabu shardigiina kayfama tucaamil innaasa yucaamiluuka waa yucaamiluu calaamatljasmuhuna muxuu noqon xadfu nuun ilay waa afcaalu lhamsa ama amhilatu lhamsa eh waidaa oo fi shicri khaasatan idaa oo gabayga oo qura ku jirta waa xabadii sagaaliyo tobnaad idaadu markasta ficilka mudaaric ma jasmise gabayada markay dhacdo ayaa mararka qaar la arkay welibana gabay kaste xataa ma gabayada qayb ka ayay idaadu jasmisaa laba ficil mudaaric nin gabayaa-a gabay tiriyo wuxuu yidhi waidaa tusibka khasaasatun fatajamali istani maa agnaaka rabuka bilghina waidaa tusibka khasaasatun fatajamali wuxuu idhi gani iska dhig maa aqnaaka rabbuka bilghina intu ilaahay wax kuu dhiibay uu qani kaa dhigay baahidaada dadka looma bandhigo adigoo baahan ayaa layska dhigaa inaadan waxbaba u baahnayn gabayaagu wuxuu leeyahay istani qani iska dhig nin wax kaste haysta iska dhig maa aqnaaka rabbuka bilghina intuu ilaahay wax kuu dhiibay waidaa tusibka khasaasa maalinta gaajo darani ku heshana si fiican baa loo soo salsaliidaystaa loo soo dhaldhalaashadaa waa la nuuraa ilan haddii kale wejigaagay ka muuqanaya waydaa tusibka khasaasa maalinta gaajo darani ay ku hayso fatajamal isa soo dhalaali maalinta waa inaad isdhalaalisaa si aan dadka lagaaga soo dhex qabanin riwaayo kale waxay ahayd oo gabaygiihi waidaa tusibka khasaasatun fataxamalii bay ahayd fataxamalii kolkaa fataxamal macnaheeguna waa adkaysigeega laha weeyi waidaa tusibka khasaasa hadday gaajo darani ku qabato fataxamal weeyi u adkayso gaajadaa inaad u adkaysato ayuu ina amraya isku geeyo kollay kitaabkeennu waa qoraya gabaygaa aan hadda soo qaadanay safxada iyo beyjka uu ku qorayo ayaynu bal haddaan eegi doona ayaan eegaya boqol iyo labiyo sideetan soo saara gabaygaasi halkuu ku qoraya si aan u helno boqol iyo labiyo sideetan kitaabkeennan boqoliyo labiyo siddeetan markaad soo waxaan waxaynu haynaa waa gabayaaga wuxuu yidhi wastagni maa agnaaka rabbuka bilghinaa waidaa tusibka khasaasatun fataxammali fataxammali iyo fatajamali labada riwaayadoodba way jiraan wastagni qani iska dhig ma aghnaaka rabbuka rabbigaa intu qani kaa dhigay bilghinaa qaninimana uu qani kaaga dhigay waidaa tusibka markay kugu dhacdo khasaasatun gaajo darani markay kugu dhacdo khasaasadu waa juuca nooca ugu khatarsan weeyi wa idaa tusibka markay kugu dhacdo khasaasatun gaajo daranina fataxamal adkayso adkaysigayga lahaw waa inaad adkaysataay sabir yeelataa ama fatajamal isa soo qurxi oo soo saliidayso oo isa soo dhalaali weeye barta wa idaa fi shicri khaasa bal haddaan eegno kolkaa macnaha waljawaasimu waxyaabaha ficilka jasmiyaa amaaniyata cashara waa sideed iyo toban iyo wa idaa kelmadda idaa sagaal iyo toban ka dhig wa hiya jawaasimtu lam kelmadda lam a weeye wa lamma kelmadda lammaa a weeye wa alam kelmadda alam a weeye wa alammaa kelmadda alammaa a weeye wa laamulamri kelmadda laamulamarka a weeye wa ducaa iyo laamu walaa weeye oo iyo wa ducaa'i ku jirta wa in weeyaan iyo wamaa weeyi waman weeyaan wa mahma weeyi waidmaa weeyi wa ayun weeyi wa mataa weeyi waayaana weeyi wa waayna weeyaan waannaa weeyi waxayumaa weeyi wa wakayfamaa weeyi wa waidaa weeyi oo fi shicri gabay ku sugan khaasatan oo qura gabayga oo qura markay idaadu ku jirto cashirkeenni halka ayuu inoogu joogi waa su'aalaha laakiin ayaa inoo bilaabmaya insha allahu tacaala xaggaa sheekh yuusuf sheekh yuusuf baabal hadda istaagi doona sheekh yuusuf su'aal baan ku weydiinaya jawaabtaadu laamu tacliil ha lahaato su'aal alle su'aashii aan ku weydiiyo eeg waxaad iigu jawaabtaa jawaab carabiya oo laamu tacliil wata limaada ji'ta ila almasjid yaa yuusuf maxaad masaajidka u timid yuusufow maxaa tidhi liyatacallama bal hadda halkaa yara sax sheekh eeg waad fahamteeyey laakiin nin maqan baad ka sheekaysay liyatacallama ya baad ku bilaabatay maxaa tidhi liatacallama waasax ji'tu ila lmasjidi liatacallama limaada yaskutu tulaab xiinama kaanuu fi lmasjid ardaydu maxay la aamusan yihiin markay masaajidka joogaan maxaa tidhi likay yastamicuu adarsa bal hadda ii taxliili intaa likay yastamicuu adarsa yaa hadda halkaa naasib ah an ah, qarsoon waa sida ayaa ay qabaan kuufiyiinta mise basriyiinta kuufiyiintuna maxay qabaan laamkaa yaa la nasbinayaa markaa ficilku waa intee liyastamicuu addarsa buu ahaa liyastamic calaamatu nasbuhu mee ficilka mudaaric shan qaybood baan haynay ama saddex qaybooda waa midkee afcaal lhamsa alla jazaaka allahu khayran sheekh aad baad u mahadsan waxaynu doonaynaa xaggan kale aynu eegna hadda jawaabahan kale hal arday oo kale ayaynu kicinaynaa insha allahu tacaala maxamed baa istaagaya nacam maxamedo waxaan kaa rabaa inaad ii tusaalayso kelmadda lama ee lan baan doonayaa lan oo ku jirta ficil wow ku buka waa lan waxayna nasbinaysaa ficil wow ku bukaa maxaa tidhi lan adcuwa ficil ya ku buka iyadoo ku jirta haddana tusaale lan adciyaah ma jiraba lan adciya lan armiya haye ficil alif ku buka iyadoo ku jirta an iigu bedel waxaan doonayaa an oo afcaalu khamse ku jirta inaad ii tusaalayso an afcaalu khamse ku jirta ad ii tusaalayni jumla mufiidaan rabaa an tafcalu ha maada tafcaluun maada yafcaluun waa sax an taakulu laxman inaad hilibka cuntiin ha ayaa arwaxu lijismikum jidhkiinna u raaxa badan miya waa yahay an taakulu yaa wax nasbinaya markaa ah. hilibka ogaada buu maxamed ina leeyahay haye yaa wax nasbinaya an yaa la nasbinaya taakulu calaamatu nasbu waayo maxaa go'an sheekh wax go'an baan garan waaye ma ba baa go'an calaamatu nasbihi baan ku weydiiyey ha calaamatu nasbihi ha xadfu nuun shukran way go'an tahay nuun baa go'an dhe nuun baa go'an ama xadfu nuun haddaad way go'an tahay tidhahdo ma ba baa go'an mata baa go'an maxaa go'an maka baa go'an haye waynu culima waa sax waa an taakuluu laxman ama an taakuluu laxman baa tidhi waa sheekh ii idan ii hal tusaalaa oo idan jirta tusaale ay ku jirto idan idan tanjax si fiican baad u reebtay ya idan tanjax haa idan tanjaxa idan tanjaxa haye maxaa kolkaa ka horreey ilan jawaab bay dhici jirtay waa maxay waxa ka horeeya jawaabka ay u dhacaysaa idan tanjaxa yaad ugu jawaabaysaa qofkaad idan tanjaxa ku odhanaysaa waa ka sideeya waa idantanjaxa waa sax weeye iska fadhiista sheekh maxamed nacam waxaan doonayaa in sha allah jamaaca ama xalqa ibnu mali alandalusi xalqa ibnu malik alandalusi away ardaygii koobaad ee xalqadda ah waa lays yar eegayaa ya waa yahay su-aashu ma adkaynaye waa jaaniska idinkaan idin siinaya shan daqiiqo oo su'aale ah ayaynu qaadanaynaa culimo kulley cashirka markaad akhridiin su'aalaha inooga soo baxaya bal ugu dambayn hadda su'aalaha aynu yaro furno ardaydu inta badan markaan